بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd لله رب العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين qال المؤلف رحimه الله فصل ونفقة العمودين من الأهل waaجiبة lilwaalidiina wاlmawluudiin fasalkan wuxuu kaga warramayaa waxa weeyaan nafaqada ama masaariifta marka masaariifta qofkuu bixinayo waxyaabaha waajibsadaana waa saddex saddexda arrimood ee waajibsanayeen wuu inoo sheegi doonaa waxaa waajibsada qaraabada waxaa kale waajibsadaa mulkulyamiinka ka saddexaadna waa zawjiyada saddexda halkan fasalka buu inoogu sheegay insha allah wa nafaqat labada camuud waa usuushiya furuucda nafaqadoodu oo min alahli qaraabada ka midihi waajibatun mid waajib weeyaan lilwaalidiina waalidiinta markaasi waajib u ah iyo walmawluudiina kuwa la dhalay waajib u ah fa ama alwaaliduuna waalidiintii miyaa fatajibu nafaqatuhu nafaqadoodu waa waajibaysaa bishartayni laba shardi ayayna ku waajibaysaa alfaqru faqri wazamaanatu zamaanadu waa aafo qofka u diideysa inuu shaqaysto xanuunka iyo la aantuna waa ka mid aw ilfaqru wاljunuunu ama waa faqri wاljunuuni maca aljunuuni waalid markaasi ay la jirto wa ama almawluuduuna kuwa markaasi la dhalay ee caruurta ayaga miyaa fatajibu nafaqatuhum nafaqadooda waa waajibaysaa bihalaaثi sharaa'ia saddex shardina ku waajibaysaa alfaqru wاsiqar alfaqru maca اsiqar faqri iyo siqar yari wada socda aw alfaqru wالzamanati ay maca الzamanati qofkii oo aan shaqaysan karin oo kasbigii aafo u diidaysa ay hayso iyo faqri wada socda aw ilfaqru waljunuunu ama faqri iyo waalli iyaguna qeybtii koowaad buu inoo sheegay asbaabta nafaqada keensanaysay alcamuudeyn camuudka waxaa lahahdaa tiirka la dhahdaa tiirkan imanka masaajidka inoo hayo kale waa waa camuud marka usradu d waxay ku taagan tahay labada camuud waa usuusha furuucda asal iyo farac asalku waa halka laga soo farcamay waa waa aabbaha iyo hooyada awooga iyo awooga iyo ayeyda waxaa la dhahdaa usuul usuulba kuwaa la dhahdaa furuucduna waa kasii farcamay kuwaasiyo waa awlaadoodii weeyaan caruurtii ay dhaleen iyo kuwaasi kuwa sii dhaleen furuucduna kuwaas weeyaan haddaba kuwaa masruufkoodu waalidka in la masruufaa waa waajib awlaadda in la masruufaana waa waajib labadaba waalidkii waa waajib in la masruufo awlaaddii oo farci iyaguna ah furuucdiina in la masruufaa waa waajib waalidka waa inaga nidhi waa aabbihii hooyadii waxaana soo gelaya awogay ayadan suusha bay ka mid yihiin xilliga masruufkooda uu waajibayo shuruud buu leeyahy shardiguna waxa weeyaan in asalku uu faqiir yahay faracuna hani uu yahay waa intaas asalku waa inu maxay faqiir waxba haysan waa inu ama ha shaqaysan karayo ama inu shaqaysan karayo hadduu shaqaysan karayo iyo hadduuna shaqaysan karin waa isku mid weeyaan asalku haddii uu faqiir yahay aabi hadduu faqiir yahay hooyadiina faqiir tahay waxba inay haysanin faraciina uu qani yahay oo wax uu haysto farci oo caruurtii ah waxaa waajib ku noqonaya waalidkoodii inay masruufaan waajib bay ku noqonaysaa inta la sinayana maxay noqonaysaa in la kaaftoonsiiyo waxay cunaanoo ku filan waxay cabaanoo ku filan waxay xidhaanoo ku filan meel ay seexdaanoo ku filan baa la siinaya ilan masruuf waaba intaasune waa cunitaan iyo cabitaan wixii la cunay wixii la cabayy iyo wixii la xidhanayy iyo meeshii la seexanay intaasun weyaan marka inta ku in ku filanba markaa ayaa la siinaya haddaba halkan wuxuu isku ka raaciyay alfaqr wazamaana zamaanadu waxaan idhi waa qofka aafo u diidaya kasbigii shaqadii u diidaya ma shaqaysan karayo marka ciladaasi u diideysaa shaqadii iyo azamaana la yidhaahdaa waxaa ka mid a ah indha la-aanta qofku indha beelay ma shaqaysan karay waxaa ka mid a ah xanuunka wuu xanuunsanaya mama shaqaysan karayo xanuunku wuxuu diiday inuu shaqaysto qof laxaadla laxaadkiisa mataqaaniin oo kale wey oo qof aan shaqaysan karin adugu oo aafa ah, hay ku dhacday shaqada u diidaysa kasbigii buu diidaysa waay marka alfaqru wالzamanatu ama aw alfaqru in la sraaciya shardi maaha shardigu waxa weyaan inuu faqiir yahay ama ha shaqaysan karaya yuuna shaqaysan karin ama ha waalnaado ama yuuna waalnaanin faqiir inuu yahay taasunbaa shardiga qof aan waxba haysan inuu yahay ayaa shardiga inay labadu israacan ma shardiba maya in la israaciyaa waa qowl daciifa oo la yidhaahdo waa inuu faqiirna yahay waa inuuna shaqaysan karin maxaa ka dhalanaysa marka hadduu shaqaysan karaya de laba masruufaya wey caynkaana maaha oo waalidku isagoo shaqaysan karaya oo awood ule inuu shaqaysto haddii uu faqiir yahay weladkiisana wuxu haysto la odhan maayo waxa weeyaan dee waalidka hashaqadka la odhan maayo weladka waxa foolxumo ku ah inuu waalidkiisii soo kariyey uu ku yidhaahdo waad awood badantao xoog baad leedaha waad shaq waad shaqatii ka rasaay eh? dooro shaqati ninku yidhahdo waa waa arrin aan habooneyn weeyaan waana arrin foolxumo lakiin cagsigu waa sax cagsigu waa maxay waa sax cagsigu waa side ya in waalidku waladkiisii shaqaysan karaya caafimaad qabi uu ku yidhaaho ora shaqata isagoo wa haysta yani waalidkii waa hani waladkiisii waxaa ma haysto laakiin wuu shaqaysan karaya wuu shaqo tegi karaya inu ha ora shaqa tag waa inu ha shaqa tag waa sax o de isaga foolxumo kuma aha foolxumo kut inkiisa or shaqa tag inu ku yidhahdo foolxumo kuma aha marka waa saas weeyaan wuxu uhi sheekhu raximah اllah wa nafaqat اlcamuudeyni usuusha furuucda nafaqadoodu oo min alahli qaraabadii ka mid a markaa qaraabada labadaas baa ay waajib noqonaysa masruufkoodu walaalihii iyo kuwii kale ku baxaya iyo almaadiradii adeeradii waajibatu lilwaalidiina waalidiinta ayay waajib u tahay iyo walmawluudiina kuwa la dhalay fa ama alwaaliduuna waalidkii miyaa fatajibu nafaqatuhum nafaqadooda waa waajibaysaa bishardayni laba shardi ayay ku waajibaysaa alfaqru faqri wاzamanatu zamanada maxan nidhi waa aafo diideysaa qofka inuu shaqaysto waa cilad udiideysa qofka inuu shaqaysto qof gacmal oo kale ama cindhalo oo kale ama xanuun iyo wax lamid inuu diiday aw ilfaqru wاljunuun ama faqri iyo junuun wada socda waxaan nidhi shardi maaha inay faqri iyo zamaanadu israacaan faqri junuunka israacana shardi maaha shardigu muxuu yahay un asalku inuu yahay faqiirin xabaanaysa wa ama almawluuduuna kuwii la dhalay miyaa waa furuucdii fatajibu nafaqatuhum nafaqadooda waa waajibaysaa bialaati sharaa'ida saddex shardi ku waajibaysaa alfaqr wasiqar faqri iyo yari wada socda aw ilfaqr wazamaanatu ama faqri iyo zamaano wada socda qofkii u shaqaysan kari waayey alcajzu can ilkasb aw ilfaqru wاljunuunu ama faqri iyo waali markaas wada socda iyaduna waa la mid untii oo kale halkan shardigu wuxuu noqonayaa inuu asalku yahay asalku inuu waxa weeyaan hani yahay oo haysto horta taa hore markaan nidhi waalidka marka ay masruufku u waajibayo waxaan nidhi waa inuu asalku faqiir u yahay farcuna uu hani yahay soo ma hadduu farcuna faqiir yahay ka war asalkii waa faqiir farcina waa faqiir waxama haysto marka waajibku maaha inuu waalidkiisii masruufaa waajibku maaha saa awgow waxaa shardiga farca laftiisu inuu noqdo hani masruufi karaya markaas waajib ku noqonaysa haddii isagaba faqiiru yahay waajib ku noqon mayso marka waajib ku noqon mayso haddaba awlaaddii siday waalidkii u masruufayaan ya rag iyo dumar markay yihiin waxna ay haystaan rag iyo dumarku labaduba way masruufayaan waalidkii marku haystaan intay siinayaan ma si siman bay u qaybsanayaan mise way kala basana way kala basanayan lidakari mil xadu lmanhayin sida alka oo kale wiilku iyo iyo inanka iyo inantu way kala badsanayan inankaa badinaya saddex meelood hadday laba qof yihiin saddex meel kol laba meelood bu soo bixinaya iyadana meel ahaan bay bixinaysa ina dhexalka way kala badsanaya marka horeba saasay noqonaysa halkan kharashka weyaan haddaba dadkii marka waxa weyaan iyaguna caruurta ahaa caruurtii iyagana way masruuf baa laga doonayaa waxa weeyaan waalidkii waalidka waxaa laga rabaa waladkiisa inuu masruufo cidda ay waajib ku tahayna waxa weeyaan waa aabbaha haddaa aabbaha la waayo awowga aabbaha ama awowga aabbaha waajib kuta waladkiisa inu masruufo caruurtiisi awlaadii haddii aabbihii meesha uu ka baxo cidda halkiisa gelaysa waa awoga weeyaan awoga aabbo aabbaha aabbihii ayay waajib ku noqonaysaa inuu masruufo hooyada waajib m ma ku tahay maya allahuma ilaa iyadoo dee la waayo mooyaane cid markaa masruufta ayib haddaba shuruud bay yeelanaysaa iyaduna furuucdani waa inay yihiin faqri iyo siqar wana isku darsamo faqiir weynu waxba aan haysanin waa inuu yar yahay markuu yar yahy mu shaqatii kari maaye hadduu weyn yahay waxna ma haysto weladki waa weynaaday mar hadduu weynaaday oo uu shaqo tegi karayo oo uu shaqaysan karayo faqiirna u yaxanuun haysanin waalidka waajibka waa inu masruufo hadduu caafimaad qabo maskax ahaan u caafimaad qabo una waalnayn jir ahaanna u caafimaad qabo una xanuunsanaynin shaqaysan karayo oo magaalada hadduu dhinac ka galo aa uu shaqaysan karayo waalidka waajib kuma aha inu masruuf marka laga reebo hablaha hablaha iyaga waa la odhan maya ardo shaqa tagada ya iyagii dibadda loo saara maayo waa inamada laga warramaya inamadu way shaqa tegaya shaqaduna dadka qaar ka mida ah, de waxay u yaqaanaan un inay shaqo wanaagsan helaan oo meel fadhiistaan oo ama ganacsado noqdo ama xafiisu fadhiisto ama shaqo intaasu keliya maha shaqadu way noocyo badantay ya qofku inuu masruufkiisa helin ba muhiima kuuli baad noqon karta sooma beeraad ka shaqayn karaysaa beertaasaad ka shaqaynaysaa deetana waxoogaagaaga yarna waad qaadanaysaa wixii aad noloshaada ku hagaajisanaysa xoolahaad raaci karaysaa soo ma farsamo yaqaan baad noqon kartaa ka farsamo yaqaankaad caawin kartaa oo ninkan farsamo yaqaanka cid caawisu u bahan yahy de shaqaday ka caawiso dabeetana isna kharashkiisa u qaato shaqo way badan dadka qaar kamid waxay ka odhanayaan shaqo ma jirto iminka waddanka waddankiinano kale waxaa la yidhaahdaa shaqo la-aan baahsan baa ka jirta laakiin caynkaa maaha shaqo la-aan baahsani kama jirta ee cid shaqaysa la laay bal waddanka u fiirso ummadda timid ee ka shaqaysanaysa ee wada ee wada noocyada kala duwana way buuxaan wadaf meel kasta way joogaan haddii dhismayaasha tahay dhismayaasha way joogaan hadday tahay farsamo yaqaannimadii kale baabuurta hadday tahay iyo haddii waxyaabo kale tahayba way ka shaqaynayaan hadday maqaaxiya tahay iyo hudheeladeed way ka shaqaynayaan hadday beera tahay beerihiibay ka shaqaynayaan ummad dhan ba usoo shaqo tagtay lacag fiican ka qaadatay lacag wanaagsanna way ka qaataan welibana kii halkan joogan wuu tahriibaya ya markaasu wuxuu leeyay maxaad ugu tahay rs marka la hahdan wuxu ley shaqalaan ba dhacday xagee shaqalaan ka dhacday id buxo shaqadii isagu shaqo kalu doonaya shaqo gaaruu doonaya shaqada gaarka uu doonaya hadduu waayo de wa shaqalaan ba dhacday wey maya maaha ninkaas shaqadu way noocyo fara badanta way noocyo badanta hadduu qofku tan waayo tan kalu helay tan hadduu waayo tan kale ayuu helay ma garata marka shaqaduna ma laha ceeb male ceeb ma laha shaqadu heli karaya qofka ku shaqaysanaya noloshiisina wuu ku kaaftoosin karay waay markaa taase iyaduna waa caynkaas waxbarashada iyo shaqaduna isma jieraso qofku waktiyada qaar ka mid a ah hadduu shaqaysto haddii aanay ka mashquulinaynin hadday ka mashquulanayso du iska daynay hadday ka mashquulanayso u iska daynaya wuxuuna ku kaaftoomayaa waxa ilaahay uu siiyo sidii abu hurayra kale radi allahu canhu inuu gaajadun ka jebiyo calooshiisa inuu gaajadiis ka jebiyo xagga shaqada culimmada haddaynu fiirsano culimmadii waaweyneed ee ahlu xadiidka ahaa culimadii xadiidka ninba waxbuu ka shaqayn jiray qaar waxaa loogu magac daray waxa weeyaan hargaha hargaha ayuu iibin jiray abu ayub asakhtiyaani sakhtiyaani waxa lagu bixiyay harga ayuu harga ayuu ka ganacsanay qaar qaar waxay ahaayeen xadaadiin xadaadka soo ma taqaaniin tumaal baa la dhahdaa innaga xaggeyna waa ninkan biraha sameeya ama qaar xamaaliin bay ahaayeen fulaan ibnu fulaan xamaal xamaal maxaa loogu bixiyey xamaal buha waxbuu xamaali jira qaar waxa weeyaan waxay ibin jireen dharka oo kale qaar waxay iibin jireen saliidda oo kale qaar beerahay ka shaqayn jireen saasay ahaayeen oo noloshooda intaa wixii ay u baahan yihiin ay cunayaan bay ii kala soo baxayeen intaa marka la soo baxaana inta kale dalabulcilmigu gelinay marka waalidku waladkiisa inuu yidhaahdo waad shaqaysanaysaa sax weeyaan haddaas ma ogid mushkiladaha jira waxaa kale ka mid a ah iyadana waalidku weladkiisa xagga shaqada kuma booriyo inuu shaqo tago kuma booriyo dabeetana qofkii waalidkii wuu la joogayaa wuxuu ka saarayaa waxbarashadii hoose dhan buu u dhameynayaa jaamacadba haddana u gelaya jaamacaddiiba haddana u dhamaynaya ka saaraya haddana wuu dul jooga wala jooga un ya sooma hadde haddana wula jooga kama tegayaba ilaa afartan jir baragga qaar gaadhay sidii guryihii u jeegeen ayna ka tegi dhalinyaradan meelaha taagan ee dadka boobaysa amaba moobilada ka qaadanaysa waxaan o dhan waalidkii caruurtiisan kumuu toobarin camal una ina shaqeeya marka waalidka liftiis waa la rabaa inuu caruurtiisa ku tababaro ina inay shaqo tagaan oo mar alli markuu arko inuu qofkii roonaaday inuu shaqo u diro hadduu doonto shaqada gurigaba ha noqotabe inuu guri ka shaqeeyo oo uu hagaajiyo oo uu dhinaca dhinaciisa isaguna uu qabsado hadhowta wuxuu noqonaya qof wax qabsan karay ka taa lafteeda waalidkuna way dayaceen marka waalidka iyaguna waxa loo bahan yahy halkaa inay ka soo baxaan waajibkaasi oo awlaadooda ay ku dhiirigeliyaan inay shaqeeyaan waay wuxuu yihi waama almawluuduuna fatajibu nafaqatuhum nafaqadooda waa waajibaysaa bialaati sharaaida saddex shardiy ku waajibaysaa alfaqr wasiqar faqri iyo siqar alfaqru wasiqar alfaqru maca asiqar faqrigi waxaa wada socdo maxay iyo siqarkii yaridii aw ilfaqru wazamaanatu ama faqri iyo zamaana qofkii oo aan shaqaysan karin weeyaan oo cilad u diideysaa shaqadii ay jirto aw ilfaqr waljunuun ama faqri iyo markaasi waali wuxuu ku saaraya ninku hadduu waalan yahay adduunna u haysto adduunkiisa laga masruufaya hadduu waalan yahay oo adduunna u haysto adduunkiisa laga masruufaya wa nafaqat raqiiqi waa sababtii labaad wa nafaqat raqiiqi addoonka masruufkiisa iyo walbahaa xoolaha waxa weeye masruufkoodu waajibatun waajib weeyaan walaa yukallafuuna min alcamali camalka xaggiisa lagu kalifi maayo maa laa yutiiquuna waxayna karaynin iyagana lagu kalifi maayo halkan wuxuu kaga warramayaa addoonkii qofku de addoonkiisii inuu masruufo waa ku waajib sayidkii bahaa intu waa xoolihii u haystay waa geeli waa adhigii waa lo-dii waa dameerihii waa fardihii waa baqlihii kuwaa uu ku intifaacayo oo dhan iyagana waxa weeyaan waa uu waxaa laga doonayaa inuu siiyo waxay cunayeen iyo waxay cabayeen daaqi uu daajin doonaa wuu daaq geyn doonaa ama wuu soo guri doonaa waxay cabayeenna waa siin doonaa waa laga doonaya wanafaqatu raqiiqi walbahaa-imi waajibatun addoonka iyo xoolaha nafaqadoodu masruufkoodu waa waajib walaa yukalafuuna min alcamali camalka xaggiisana loo kalafi maayo maana yutiiquun waxayna awoodeynin addoonku wuxuuna karaynin la saari maayo xoolahana yacni adoo addoommihii xagga shaqada waxay awoodayaan unba shaqo uu wuxuu awoodaya waxaa loogala jeedaa cala dawaam ya cala dawaam wuxuu wuxuuna awoodeynin ouna daa'imi karaynin la saari maayo hadduu shaqo qaban karaya maalin ama laba maalmood intaa wax ka badan uuna qaban karin ku adag tahay shaqadaa la saari maayo intaa in ka badan la saari maayo intuu awoodin ba la saaray xoolaha la raranayo sida dameerihii oo kale iyo fardihii oo kale iyo baqashi iyo geeli oo kale awrtii iyagana la saari maayo waxay wax awoodooda ka badan la saari maayo oo culayska la saaraya noqon maayo culays ka badan maxay waxay qaadi karayeen ila waa nafley culays ka badan la saarima in ay qaadi karayaan uba la saaray wa zawjati zawjada nafaqadeedu zawjadii almumakinati min nafsiha ee nafteeda markaasi ninka u dhiibaysay waajibatun waajib weeyaan wahiya nafaqadu muqadaratu mid la qadaray wey fain kaana zawju fain kaana zawju zawjku hadduu yahay muusiran mid waxhaysta hadduu yahay famuddaani min ghaniya hadduu yahay famudaani waa laba mud oo min haalibi quutihaa quudkeeda yani quutulbeledka quudka ay markaasi iyada dadka dumarka la midka ay quutaan dumarka haaliban laba mud baa la siin doonaa wayajibu min aludmi iidaamka xaggiisana waxaa ka waajibaya walkiswati kiswada maa jarat bihi alcaadatu caadadu waxay ku dareertay wain kaana mucsiran hadduu yahay zawja mid markaasi faqiir waxba aan haysanin mucsira famudun mud ayaa bixin doonaa oo gabadha siin doono min haalibi quuti lbaled beledka quudkiisa markaasi aalib haalibkiisa ah iyo wamaa ya'tadimu bihi waxay ka iidaam dhigtaan almucsiruuna kuwa marka waxba aan haysanin wayaksuuruhu dumarkana ay huwiyaana siiyaan wain kaana hadduu yahay zawjka mutawasitan mid mutawasita hadduu yahay oo labadaa udhexeeya fa muddan uu nisf buu bixin doonaa mud iyo nisbu nafaq ahaan u bixin doona gabadha siin doona wa min aludmi iidaamkana waxa uu bixin doona walkiswati dharkii la xidhanayay alwasad dhexe inta wasadka dhexdhexaadka ayuu bixin doonaa wain kaanat gabadha hadday tahay miman yukhdamu miluhaa iyadoo kale mid loo shaqeeyo fa calayhi waxaa waajib ku ah ninkii ikhdaamuhaa inuu shaqaalo u sameeyo ama uu shaqeeyo isaga laftiisuba ayaa waajib ku noqonaya waay sababtii saddexaadna waxa weeyaan waa zawjadii zawjada almumakinati min nafsiha nafteeda markaa ninkii makansiisay waxaa ku baxaya gabadhii naashisad ahayd nushuusku muxuu ahaa muxuu ahaa waa zawjka la caasiyo soo maha gabadh markaa caasiyadeedba ku baxda iyadoo nafaqo ma xagga horena kasoo sheegan laakiin gabadhii ninka adeecaysay ama ha joogo ninku ama ha ka maqnaadee masruufkii bay ku leedahay masruufkii ayay ku leedahay masruufkaasina waa ku waajib masruufkuna wuxuu noqonayaa waajib buu ku noqonaya wاlwaalidaatu yurdicna أwlaadahuna xawlayni kaamileyn liman araaduu an yutima الradaaca waclى اlmawluudi lahu risquhuna wakiswatuna bimacruuf rasuulkuna wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam walahuna عalaykum risquhuna wa kiswatuhuna bilmacruuf xadiiska muslim ku sugan ka masaarifta waajib kutahay raggii wanafaqatu zawjati zawjada nafaqadeedii masruufkeedii zawjadii almumakinati min nafsiha nafteeda markaasi ninka makansiisay ama makansiinaysay ugu dhiibaysay waajibatun waajib weya nafaqadaas wa hiya nafaqadu muqadaratu intee la siinaya haddaba inta la siinaya ahlucilmiga kolley tafaasiil bay ku leeyihiin waa muqadar xagga horena markaan ugu noqono awlaadda maxaa la siinaya waalidka laftiis marka lamasruufayana intee la siinaya waalidka iyo awlaadda curfigaa loo celinaya kuwan laftooda curfiguma iyagana loo celin doonaa marka curfiga iyay noqon doontaayo dadkan curfi ahaan wixii la quuto qofkaasi wax ku filan baa la siin doonaa wixii la xidhana saasoo kale halkan sheekdu wuxuu ka dhig mid muqadarahoo gabadhi markaa waxaa la siinaya waa way u qadarantah waxaa loo kala qaadayaa uun xaalka zawjka la eegaya xaaladda ninkuu ku sugan yahy ninku ma qani ba faqiir ba mutawasit ba hadduu qani yahay fain kaana zawju zawjka hadduu yahay muusiran nin waxhaysta oo qaniya hadduu yahay fa muddaani laba mud ayuu markaasi ayuu nafaqad waa laba mud weeyaan ya laba mud mudku soo taqaaniin waana kusoo marnay baabkii zakaat اlfir an kuso famudaani oo min haalibi quutihaa quudkeeda haalibkeeda marka waxa weeyaan dumarka iyada lamidka ah ragga isaga lamidkiiha ay qabaan waxa ay siiyaan haaliban marka waxay noqonaysaa un quutulbeledka beledka ay joogtan haaliban cuntada la cuno cuntada la cuno haaliban dadka ay cunaan waay oo iyada oo kale markaa dee dumarka iyada oo kale a la siiyo ragga wax haystaana ay markaasi ay siiyaan famudaani min min haalibi quutiha marka labada mud ayuu siin doona labada mud ku filaanaya waa iyadoo keliya marka wey carruurti ma waa iyadoo keliya wey labada mud hadday noqoto in loo ridqo iyagoo midhaa haddaa la siiyana oo midha ahaan dee loo quuto midh ahaan bu yaa loo yaa loo siin doonaa hadday noqoto in la ridqo sida qamadido kale maalan waxaa laga rabo inuu soo ridqo isagaa laga rabo maxay inuu soo ridqo iyado u keeni maayo yado ridqo odhan maayo isagaa laga rabo inuu soo ridqo ama mishiinkaagee ama sida kale ha soo ridqabe hadday noqoto in la dubo sida cajiinkii oo kale isagaa laga raba inuu dubo ama isagoo ha dubo ama marka waxa weyaan qof dubo ha keenay isaga waxa laga rabaa un cuntada diyaaran gabadha u keeno maaha iyada iyada inta u keeno diyaarsa maha hadduu iyadu keeno ha diyaarso oo ridqo oo hagaajiso way hagaajisani way ridqani way dumani kharashkana ku dalacaysa intaasoo kharasha lacagtiisii yani intaasa la qaadan laha qofkii adaa lagaa doonaya ohanay waxay dhahdeen fuqahadu ninkaa laga doonayaa haddii la ridqayo kharashka lagu ridqayo haddii la dubayo kharashka lagu dubayo iyo waxa lagu dubayo o dhan ba isagaa laga doonaya marka halkan maa ka soo baxaysa ninku zawjadiisa dee in inuu ushaqeeyo zawjaduna ninka way ushaqeynaysaa isaguna iyaduna wuu ushaqeyn karaa marka labaduba waxa weeyaan shaqadii guriga way wada qabsanayaan waay wayajibu min aludmi iidaamkana waxaa markaasi waajibaya xaggiisa walkiswati iyo wixii la huwanaya la xidhanayay maa jarad bihi alcaadatu caado wixi ku darartay iidaamka waxa weeyaan waxaan la cunay wax lagu darsanayo waxaan la cunay wax lagu darsanayo waxa laiskaga qoynayo ama lagu cunayo ayuu noqonaya marka khubustii haddaa lagu darsanayo maalan subag ama lagu darsanayo saliid ama lagu daranayo waxyaabaha kale lagu cunayo iidaamku waxaasu noqonaya marka dadka akniyada ah iidaamku waxay ka dhigtaan ayaa iidaam u noqonaya xagga hilibka ka warran hadda waxay fuqahadu hilib inuu inuu gabadhi hilib keeno u siiyo waa laga doonaya iyadan oo waxay soo gudagelaysaa quudkaasi waxayna ku xidhaanaysaa ninka hayntiisa wiiggii mar inuu siiyaa waa sax inuu ka badiyaana ka sii ficanta labadii maalmoodba maalin ama maalin walba kolba siduu wuxuu helay iyadana waxay noqonaysaa mid iyadana laga doonayo wain kaana mucsiran xagga kiswadana waxay dharkii la xidhanaya dharka la xidhanayaana waxaa loo celinayaa curfiga dumarka iyada la midka ahee dadka ragga aqniyada ah u dhaxay waxa ay xidhaan baa la siin doonaa ya waxaana la eegaya xagga xaajada xagga xaajada la eegaya baahida oo mar waxaa loo baahanayaa waxa weeyaan dharkii kulul dharki kulelka laga xidhanayay mar waxaa loo baahanaya dharki qabowga laga xidhanayay xilliga qabowga dharka qabowga la siin doona xilliga kuleelkana dharka kuleelka laga loo xidha ayaa la siin doona wain kaanuu mucsiran hadduu yahay mucsirna famudun weeyaan oo min haalibi quuti lbaled beledka quudkiisa markaasi haalibkiisa wamaa yactadimu bihi iyo waxay ka iidaam dhigtaan almucsiruuna kuwa marka waxba aan haysanin iyo waksuunahu dumarkan ay u xidhaan ay huhuwiyaan xagga dharka wain kaanuu mutawasitan hadduu yahay mutawasitna famudun iyo nisfun weeyaan wa min aludmi iidaamka xaggiisana iyo walkiswatina alwasad wasadka bixin doona wain kaanat hadday tahay zawjadii miman yukhdamu miluhaa iyadoo kale mid loo shaqeeyo waxay culimmadu ku xidhan halkaasi gabadha markii gurigii aabbaheed ay joogtay haddii loo shaqaynayay oo gurigaa laga shaqaynayay oo shaqaale ay joogeen markan gurigan uu markuu soo guursadayna inuu shaqaalo u keeno waajiba ku tahy shaqaalaha inuu shaqaalo u shaqeeya lacagta shaqadana isagaa bixinay isagaa laga doonay soo saxma ma ya markii guriga aabbaheed ay joogtay haddaa loo shaqayni wey qaydkaasa ku xidhan maxaa ku baxay haddaan loo shaqaynin way shaqaysanaysaa haddaan loo shaqaynin guriga shaqaalan wa joogin way shaqaysanaysaa in loo shaqeeya marka waajib kuma noqon laakiin haddii gurigaasi shaqaala uu joogay loo shaqaynayey markuu gurigan u keenana in loo shaqeeyaa waa sidii laga doonaya inuu keeno ciddii u shaqaynaysa khaadimkii ayaa laga doonay khaadimkuna waa mid qof keliya ku filan weeyaan hadduuna qofka qof xanuunsanayo unu ahaayn oo de u baahan in mid looga badiyo hawshana ay badan tahay maalan waa qof hawsha guriga ku filan ayay noqonaysaa marka waa kan guri shekhu waa in kaana miman yukhdamu miluhaa iyadoo kale hadday tay mid loo shaqeeyo fa calayhi zawjka waxa waajibka ah, ikhdaamuha inuu marka waxa weyaan gabadhi dee cid u shaqaysa u keeno oo shaqaalo u sameeyo ayaa laga doonaya kaas isaga waajib ku noqonaya waay wain acsara binafaqatiha nafaqadeeda hadduu kari waayo falahaa waxaa usugnaaday fasku nikaxi nikaxa faskitaankiisa ayay leedahay wain acsara binafaqatiha nafaqadeeda hadduu kari waayo falahaa waxaa usugnaaday fasku nikaxi nikax iska fasakhdo ayaa ay leedahay waa marka waa qabla dukuul wakadalika in acsara bisadaqi wakadalika saas oo kale in casara bisadaaqi sadaaqi haddii markaas uu kari waayo qabla dukuuli ka hore iyaduna waa la mid weeyaan hadduu ninkun gabadhii masruufi kari waayo oo oo masaariiftii uu bixin kari waayo oo ay ku adkaato waxa ay leedahay gabadhu inay iska fasakhdo inay iska fasakhdo ayay leedahay fasakhitaankana xaakimka fasakh saasaa looga soconaya gabadho iyadu inta meelaha intay heshiiyaan wadaad inta u tagaan waan gabadhii waan fas ninkii waan waan iska fasakhay oo keli ma noqonaysa wax alle waxa fasakhitaana waxaa la tegaya xaakimka maxkamadda waxaa iyaduna la mid ah aynu soo maraynay isna waa saasoo kale intuba haddii uu kari waayo meherkiina qabla اdukhuul iyaduna waa saas oo kale wey waxay noqonaysaa inay iska fasakho lakin bacd dukuul maya bacd dukuul maya fasl wain faaraqa الrajulu zawjatahu walahu minha waladu fahiya xaq bxadaanatihi ilaa sabci siniin halkan sheek wuxuu kaga warramay waxa hahdo alxadaanatu xadaanaduna waxa weeyaan xifdu man laa yastaqilu biamri nafsihi qof aan arrinkii naftiisa aan la gaar noqon karaynin ilaalinteeda iyo korintiisa iyo hagaajintiisa ayaa la yidhaahdaa kaasuu noqonaya marka de qof weyn u noqon karaa qof qofka weyn qofka waalan oo kale isagoo arrimihiisii gaar ahaaneed lama iman karayo marka isaga laftiisa in la ilaaliyo la hagaajiyo waa soo gelaya isaguna la mid buu noqonaya lakin halkan waxaa laga warramaya carruurtii yararayd aabbaha iyo hooyadu markay kala tagaan ilmihii yara ayaa wax leh inuu hayo aabbihii iyo hooyadii hadday kala tagaan ilmihii yara ayaa wax xaq leh inuu hayo oo uu tarbiyadeeyo oo u ilaaliyo oo u hagaajiyo taasuu ka warramaya waidaa faaraqa arajulu ninku marka uu furo zawjatahu zawjadiisa marka uu furo walahu minha waladun ilmana markaasi ay u hayso oo ilm ay u dhashay fa hiya axaqu bixadaanatihi fa hiya iyada ayaa axaqu bixadaanatihi ilmaha yar ilaalintiisa u xaqleh ilaa sabci siniin ilaa iyo toddoba jir intuu ka noqonay uma yukhayiru bayna abaweyhdeetana labadiisa waalid baa la yaa la kala doorasiin doonaa fa ayuhum akhtaara koodii uu doorto ayaa sullima ilayhi loo dhiibi doonaa wa sharaa'id alxadaanati xadaanada shuruuddeeduna sabcun toddoba weyi alcaqlu caqliga wey walxuriyatu iyo xoriyadda wadiinu iyo diinka walcifatu dhowrsanaanta walamaanatu iyo waliqaamatu negida iyo walkhuluu min zawjin zawj markaasi waxaway ka marhnaanshihiisa fain ikhtala minhaa shardun shardi kuwaa ka mid a ah haddii la waayo saqadat ee saqadat alxadaanatu xadaanada waa dhacday wuxuu sheekhu inoo sheegay haddii ninku zawjadiisii u furo ilmana ay u hayso walahu ay u sugnaaday minhaa gabadha xaggeed uga sugnaadayna waladun walad uga sugnaaday fa hiya ayada ayaa axaqu bixadaanati xadaanadiisa u mudan ilaa sabci sinin ilaa toddoba jir ka gaadhay ilmaha yar haddii aabihii hooyadii ay kala tagaan hooyada ayaa u xaqle oo haynaysa ilaa intuu toddoba sannadood ka gaadhay micneheed waxa weeyaan ilaa intuu ka gaadhayo siniga tamyiizka kala soocitaanka markaa siniga tamyiizka culamada qaar kamid ay yidhaahdeen toddoba sanadood markuu gaadho bu ilmu wax kala sooca laakin toddoba sannadood isagoon gaadhin kaba yarba ayuu wax kala sooci karay oo sinigii tamyiizka waxaan jeeda tamyiizkii uu yeelan karay shardi maaha inuu toddoba sanadood gaadho halkaasuu tamyiizku ka bilaabanaya maaha wuu ka yeeran karaa isagoo shan jir wax kala sooci kara haddaba tamyiizka maxaa u daabida inaan sheegno mawadey fadal farid man yafhamu اlkhiطaab wayarud اljawaab man yafhamu اlkhiطaab wayarud اljawaab su-aasha la weydiiyey ka jawaabaya hadalkii fahmaya kaasa mumayiz la ydhahda mumayiz kaasaa la ydhahda marka sinigii tamiiska marku gaadho waa la kala dooransiinaya isagii isaga aabihii hooyadii uma yukhayiru bayna abaweyhi labadiisa waalid ayaa la dooransiin doonaa fa ayuhuma اkhtaara koodii uu doorto yasulim ilayhi loo dhiibi doonaa hadduu aabihii doorto ama hooyadii uu doorto kolba uu doorto ayaa loo dhiibi doonaa waay gabadh baa rasuulku u timid calayhi salaatu wasalaam dabeetana way ashkatooneysay waxay tidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi wiil bay markaa wadata marka waxay tiri wiilkan waxa uu iga soo waraabiyaa bi'r abi cinab bi'r abi cinab waa nin roon buu noqdo oo dee ceelka biyo iga soo dhaamin karay waana ugu intifaacay waana ku intifaacay aabihiina way u furay bay tihi ilmihiina wuxuu doonaya inuu iga qaato rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi u qori tuurta deetna ninkiiba wuxuu ku yihi man yuxaaqunii waladi ilmahayga yaa igu haysta oo kale inankana almahan anaa dhale maalmiyahan dhalay yaa xaqule isagoo iska qaadanayo bicid bay igu haysata deetna rasulku wuxu yihi alayhi الsalaatu wasalaam kii yarabu la hadlo wuxuu uhi haadaa abuuka wa haadihi umuka kani waa aabbaha kana waa hooyada fakhud biyadi ayihimaa shita kaa doontid gacantiisa qabso ayaa ku yidhi dabeetana hooyadii ayuu raacay oo gacanteeda qabsay marka waa la dooraysiinaya waa la doorgelinaya aabbaha yooda mid rac baa la odhan doona markuu roonaado ee waxuu kala soocayo hadduu hooyadii raaco hooyadii baa haysanaysa haddii aabbihu raacana aabbihi baa haysanaya kuwii uu raacana ka kale u diidi maayo inuu soo booqdo u yimaado uu la hadlo waqtiyada qaar ka mida ah uu kaxeeyo u diidi maayo waxaa kale iyaduna shardiga qofkan waa inuun ahayn qof dayacya waa inun ahayn qof dayacya hadduu yahay loo dhibi maayo dayicitaanka keliya maaha in uu dayacayo cuntadiisii iyo wixii la siinayay maya haddii tarbiyadiisa u dayacayo lafteeda tarbiyadiis laftiisa hadduu dayacayo loo dhiibi maayo sheikh lislaam ibnu taymiyata raximah اllah ibnu qayim baa saadulmacaad ku sheegay waxau uu yihi waxaa nin qaadiya ibnu taymiya markaa waxa weeyaan ayuu kasoo soo wuxuu nin qaadiya ayaa waxa iskula yimid aabbiyo hooye ilmahoodii markaas wata ilmihiina sinigii timiis ku gaadhay wuxuu ku yidhi labadan waxa weeyaan aabbaha iyo hooyada kala dooro kaad raacis labadooda kaad raacis dooro aabihii buu raacay islaanta waxay tihi qaadiyo bal ni ilmaha yar waxaad weydiisaa aabihii wuxuu ku raacay war aabbaha maxaad ku raacday buu ku yidhi hooyada uga raacday wuxuu yihi aabbaha hooyo mar markaan hooyo la joogo macalinkii geysa macalinkuna wi uleeya wi garaaca marka aan aabba la joogana aabba ciyaalku ciyaalkaas kala ciyaaraay uu sii daayo ciyaalkaas kala ciyaara bu marka hooyana macalin dhiiggeenasa dilaya aabban usan ka daynaya uu ka qaaday markaa aabbihii hooyadii buu dhibi wuxu adu wa dayacsa hooyadaa ku xaqli bu adu hayso adaa tarbiyadeynaya marka aabuhu hadduu iska sii deynayo meelaha iska soconayo ama hooyada lafteeduba sii deynayso waa laga qaadaka kale ee tarbiyadeynaya ayaa loo dhiibay wa sharaaid alxadaanati xadaanada shuruudaheedu sabcun toddoba weeyaan gabadhan ilmaha haynaysa muddadaas waxa weeyaan ilmuhu weynaanayo gacanta ku haynaysaa ee tarbiyadeynaysaa ama ilaalinaysaa korinaysaa shuruudaha ay yeelanaysa waa toddoba weeyaan alcaql maxaa ku baxay qof waalan loo dhibi maayo mar hadduu waalan tahay xaquma leh walxuriyatu xornimo maxaa ku baxay ayadana adoonti addoonta na shaqo kuma le iyadana wadiinu diinka waa inuu muslim yahay maxaa ku baxay gaal gabadh kaafirada ilmihii loo dhibi maayo ninkuna waa lamid isaguna ninkuna waa lamid waa de qof gaalo loo dhibi maayo im ilmahan yar waa muslim weeyaan wilaayaa ku jirta meesha gaalkuna qof muslim wilaayo kumale walan yajcal allahu lilkaafiriina cala lmuminiina sabiila waalcifatu iyo dhowrsoonida qofku inuu waxyaabaha maaragtay eh, xaaraanta iska ilaaliyo waxyaabaha xaaraanta iska ilaaliyo wاlamaanatu iyo amaanada khiyaamadiina iska ilaalina wاliqaamatu negi qof safar ku jiro socotaa waa inun ahayn hadduu qof soconayu yahay xadaanadu way ka dhacaysaa cidda ku xigtaa ay qaadi doonta wاlkhuluwu min zawjin waa inay zawjna ay ka marantay zawjadu waa inanay guursanin hadday guursato xadaanadina ka dhacaysa oo rasulku wuxuu ku yihi anti axaqu bihi maa lam tankixii intaanad guursan adaa aqle hadday guursato xadaanada way ka dhacaysaa dabeetana waxa weeyaan aabihii ayaa kaxayn doona il ku heshiiya un mooyaane fain ikhtala minhaa shardun shardi kamid a ah, haddaa la waayo u ka marhnaado shuruudahaas haddaa laga waayo saqadat saqat xadaanat xadaanadii waa ay dhacday halkaasaan ku daynayna sala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wcala alih wasabi